alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaani waa kii afar iyo tobnaad ee ka mida kitaabkii islaaxu lmujtamac oo iska lahaa moxamed ibnu saalim albayxaani raximah اllahu tacaala waxaynu soo gaarnay alxadiidu alxaadi waasabcuun xadiidka toddobaatan iyo koowaad wa can ummi lmu'miniina mu'miniinta hooyadood waxaa laga wariyey safiyata binti xuyayin ahayd radia radiallaahu canhaa qaalat waxay tidhi kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama muctakifan mid ku ictikaafsan oo ku negi masaajidka faataytuhu ataytuhu waanu imi nebiga masaajidkaan ugu imi asuuruhu xaalo aan booqanayo oon soo siyaaranayo leylan hameen faxadadtuhu waan u sheekeeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam uma qumtu waan istaagay bay tidhi lianqaliba saan u aado oo aan gurigayga ugu gadoomo faqaama wuu istaagay macii la jirankayga liyaqlibanii suu ii sagoontiyo tacnii waxay ula jeedaa liyarudanii suu ii celiyo gurigii ii gaarsiiyo fa marra waxaa soo maray rajulaani laba nin oo minal ansaari ansaar ka tirsan falammaa goortii ra'aya ay arkeen annebiya nebiga sala allahu calayhi wasalam oo qof dumara la socda habeennimo asracaa way degdegeen labadii nin fa qaala nebiyu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalama calaa rislikumaa tartiibtiinna innahaa iyadu safiyatu bintu xuyayin waa safiyadii ina xuyayahayd oo xaaskayga ahaydee cid kale lama socdee tartiibsada fa qaalaa waxay yidhaahdeen subxaana allaahi ilaahay baa xumaan iyo ceebba ka hufan yaa rasuulallaahi rasuulkii allow fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama inna shaydaana shaydaanku yejrii wuxuu qaadaayoo socdaa min ibni aadama bani aadamka majra demi dhiiggu meesha uu qaado ayuu maraa wa innii anuguna khashiitu waxaan ka baqay an yaqdifa inuu gamo oo ku rido fii quluubikumaa quluubtiinna dhexdeeda sharan balaaye inuu ku rido ow qaala wuxuu yidhi shay-an shay waswaas iyo fitana inuu qalbigiinna ku rido ayaan ka cabsaday rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariiyo muslim baa wariyey bukhaari xadiidkan markuu warinayey abwaabta uu ku keenay waxaa ka mid ah hal yakhruju almuctakifu lixawaa'ijihi ilaa baabi almasjid qofka muctakifka ahoo masaajidka ku ictikaafsan ma ka bixi karaa dan iyo xaajo uu leeyahay masaajidka ilaa albaabka masaajidka iyo meelaha ma tegi karaa ayuu xadiidkan u deliishadaayo abwaabtuu ku keena ka mid ah xadiidkan masaa'il dhowr oo muhim ah ayuu ina tusinayaa safiya bintu xuyey waxay ahayd gabarh saxaabiyad ah waxay kaloo ahayd xaasaskii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam oo ummahaatulmu'miniin ah dagaalkii khaybar markuu dhacay sanadkii toddobaad dadkii lasoo qafaashay ayay ku jirto xabsi ahaan lagu soo lasoo qafaashay qof dumar oo aad u qurux badanna way ahayd oo bilic wanaagsan saxaabi dixyat ibnu khaliifa la odhan jiraa wuxuu nebi allow dumarkaas la soo qabsaday oo ree khaybar in wax layga siiyaan rabaa orod mid kala bax bale ayadiibu la bax nebigaa qof la teliyo wuxuu ku yidhi nebi allow gabadhaasi qoys noocaasi ka soo jeedaa cidaan adiga ahayna kuuma muhimahee gabadhaas sida ha loo dhaamo nebigu intuu u yeedhay dixiye wuxuu ku yidhi gabadhaan iska soo wareeji hadda gabadha waa la tegaye nebi allow see wuxuu jiraa nebigu markaasu wuxuu yidhi kuwaa kale wax ka dooro gabadha aabbaheed dagaalkaasaa lagu dila ninkii ayada qabayna dagaalkaasaa lagu dila khaybar adeerkeedna dagaalkaasaa lagu dila qabiil ahaan iyo nasab ahaanna ayadii nebigu waa kala durugsanaayeen sala allahu calayhi wasalam oo qabiilkay ka soo jeeddaa reer bani israa'iil bay ka soo jeeddayoo reer bani israa'iil bay ka soo jeeday marar badan marka waxaa dhici jiray dumarka ay nebiga isxigaan xagga dhalashada oo gabdhihii quraysheed ah oo ayada lala qabay intay isbahaystaan in ayada xoogaha geeska la geliyoo la durjiyo nebigu maadaama aabbaheed la dilay oo adeerkeed la dilay oo ninkeedii la dilay kuwii dhalasha ahaan nebiga u xigayo xaasaska nebiga ahaana xoogaa masayr iyo hinaas dartiisa loo durjiyey aad buu u danayn jiray uga warqabi jira hawsheeda cinaayo gooni ah ayuu nebigu siin jiray sala allahu calayhi wasalam isagoo cadaaladda ilaalinaya haddana oo dee cadaaladda meesha ugu sarraysay buu nebigeennu ahaa axaadiid baa jirta ku soo aroortay culummada qayb ka midna dacfi ay ku sheegaan qaybna ay leeyihiin way sugan yihiin ayadoo maalin ooyeysa inuu u soo galay maxaad la ooyeysaa buu ku yidhi waxay tiri waxaan la ooyahayaa xafsaa waxay ugu tihi yahuudad baa taho nebiga annagaa kaa xignoo kaaga dhow nebiguna annagu nala dhash isku qoys baanna oo maxaad isaga celin weydaybi oo u ohan weyday anigaba nebi baa i dhalay nebina waa adeerkay nebina waa i qaba xaggee saddexda anuu ka helayaa bay tiri wuxuu u sheegay nebigu nasab ahaan inay tahay owlaaddii nebi haaruun ku abtirsanaysa mar hadday nebi haaruun ku abtirsatay nebi muusena adeer buu ugu aadan yahay leanna nebi muuse iyo nebi haaruun walaalay ahaayee nebi moxamedna waa qabaa sala allahu calayhi wasalam ora kuwaa marka intaad u tagta waxaa ku dhahdaa saddex nebi baa dhinacyada iga ah nebi moxamed iyo nebi haaruun iyo nebi muuse mid waa aabbahay midna waa adeerkay midna waa ninkaygii qalbigeeduu ilaalinayaa nebigu sal lla alay waslam kitaabkii halkaa rabadaanka ka ahrino saxiixulqasa ee ku saabsanaa itxaafu saada waxaan sheegnay maalin maalmaha ka mid a ah iyadoo socdaal la yahay gaadiidkiina la wato baa gaadiidkeedii fadhiistay safiya markaasaa ay oyday aad u oyday dadkii socdaalka ku jiray oo soconahayay inuu gaadiidka iyadu ay goonida u lahayd uu fadhiistay oo dhaqaaqi la'yahay nebigaa loo sheegay nebigu waa waaniyey markii dambeeta ciidankii o dhan buu wuxuu yidhi ha dego ugu dambayntii markii la carraabayay buu zaynab binti jaxsh oo nebiga eeddadiioo laxmi u dhashay xaaskiisiina ah buu wuxuu ku yidhi walaashaa gaadiid badan baad wadataaye hal xabba siiyo ay fuusho keedu xoogaa waa socon la'yahay markaasay tiri maanaa yuhuudadaada saaka gaadiid siiya bay tiri ereygaa bes bay ku hadasha yuhuudadaada maanaa saaka gaadiid siiya eraygii ay tiri wuxuu sababay inuusan nebi moxamed gurigeeda imaanin taqriiban saddex bilood mise afar bilood wax ku dhow uu gooyi hawshaas ayada ah alaabtii iyo sariirtii iyo wixii o dhan ba iska laabtay waxay istir waa kuu dhammaata wax reernimaahoo dambe oo nebigu kaa leeyahay ma i jirto maalinkii dambe iyadoo gurigeeda iska joogta oo aan arkayn baa nebigu soo gala markaasee waxay tihi hooskaasi hoos ninbuu u egyaha laakiin nebiga kuma ogeyn meeshaan bay tiri wuu soo celiyey sal alay wasalam o marka horena muusa furinba markaasay waxay aad ugu faraxday dhowr bilood intuusan nebigu la hadlin inuu maanta u noqday kabacdina addoommo ayay nebiga siisay sal alla alih wasalam ay lahayd munaasabadu waa maxay inuu nebigu difaacay sal alla alih wasalam haddii ay soo bookhatay oo masaajidkii nebigu ku ictikaafsanaa ay ugu timid isagoo muctakif ah laba waxyaaloodba nebigu aad buu ugu wanaajiyey way u sheekaysa qof dumar aad qabtid inay inta kuu sheekayso sheekadeeda aad dhegaysatay adoo masaajid ku jira waa gobonimo innaga waxaa laga yaba na masaajid baan ku jirraa orad naga tag masaajidka yaa xaaraam ka dhigay in lagu wada hadlo ceeb ma ah masaajidka waa lagu wada hadli karaa masaajidka nebiga jooga wax la weydiin jiray wax mushkila male sharcan haddii waxa lagu hadlayaa wax sax uu yahay way u sheekaysay ayadaa warramayso waxay leedahaa faxadadtuhu waan u sheekeeyey uma qumtu umadu maxay ku tusinaysaa cabbaar inay la joogto markaa kabacday istaagtay inuu sheekadeedii dhegaystay waa nooc daryeel iyo tashriif ka mid ah waayo qofku markuu ku qaymaynayo warkaagana wuu qaymaynaya uu dhegaysanaya u dhagraarcinaya qaab labaad markay dhaqaaqayso y tegaysayna nebigu waa sogoontiyey sala allahu calayhi wasalam wuu raacay wuu kaxeeyey wuu sogoontiyey culummada qaar ka midii waxay leeyihiin keligeed maysan soo booqana xaasaska kalena way soo booqdeen muxuu ah ayada marka gooni ugu sogoontiye waxay leeyihiin ayadaa laga yaabaa inay ugu dambaysay xogaa wakhti dambana ay noqotay sidaasuu u sogoontinayay ama cilladaa aan sheegnayo xoogaa ay kala fogaayeen xagga dhalashada ayada iyo nebiga kuwan kalena qaybo ka midu ay ximin jireen ayuu jabri iyo kabitaan uga dhigayaayoo uu sii sugoontinayaa nebigu sal alih wasalam macaani badan bay culamadu ku fasiraan xadiidkani marku wuxuu inoo faa'iidaynayaa qodobo dhowra kow waxaa ka mid ah qofka ictikaafsan ee masaajidka ku ictikaafsan inay u bannaan tahay arrimo mubaaxa oo ka baxsan inuu qur-aan akhristo ama wardiyo inuu samayn karo oo ku mashquuli karo sida qofkii soo booqday inuu sagoontiyo sida inuu la istaago sida inuu la sheekaysto oo kaleeto iyo waxyaalaha la midka ah wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iidaynayaa qofka muctakifka ahoo masaajidka ku ictikaafaya inuu xaaskiisa la khalaaweyn karo ay u imaan karto uu la keliyoobi karo inay bannaan tahay meesha kuma reeraysan karo walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna filmasaajid masaajidka dhexdiisii galmo in lagu sameeyana ma ayadoo dee la sooman yahayna ahaba sheeginba habeen bay laakiin ahay laakiin hadday inta kuu timaaddo meel gooni iyo dada wax kuu dadbanaa iyo ay kuu timaaddo oo kuu sheekayso oo ay sidii ku noqoto way bannaan tahay ayadana way u bannaan tahay adna waa kuu bannaanta ayib xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa aan ka qaadanaynaa qofkii ictikaafsanaayo adduunyadii inta ka soo jegay masaajka soo dhex galay inaad soo booqan karto meeshii isagu imaan karti soo nebiga lamamayaan sal alla alay waslam masaajku ku jiraa waa loo yimid waa la soo booqday adigana waa lagu soo booqan karaa qof walaalkaayo marka qaymayn agtiisa uu ku qaymaynaya hadduu kuu soo booqdo oo masaajka kugu yimaado ha odhan waa ictikaafsana maxaad iga soo doonta oo nebi maxamed baa lasoo soo oo loo yimi sala allahu calayh wasalam qofkaana waa qof kushafray ku sharfaya walaala waa mahadsan tahay kudheh u ducee wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey dhimrinta iyo naxariista nebigeennu ummaddeenna muxamediyada ah uu u naxariisanayo oo u dhimrinayey wax kasta oo mustaqbalkooda adduun iyo noloshooda aakhara caqabad iyo dhib ku aan uu nebigu ka difaacayay sala allahu caleyh wasalam labadii nin markay xoogaa tilaabada hoos ka boobeen nebigu waa u naxariisto wuxuu yidhi tartiibsada waa safiya waxayla socotee markay yidhaahdeen nebi muxamed baa tahay annugu shaki kaama qabnana waxaan ka baqay buu yidhi qalbigiinna shaydaan inuu balaayo ku rido cabsi uu nebigu ka cabsanayo ayagana uu dhimrinayo ayuu nebigu uu sheegay safiya calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu inoo faa'iideyn qofka muslimkaahi wax kasta oo diintiisa tuhmo ku keeni kara inuu ka fogaado adoy qof dumari kula socoto waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay is yidhaahdaan warrinkaanu nin fiican buu ahaaya qoftan dumarka maxay too la socoto oo lagu tuhmaba waxaa laga yaaba inay hooyadaa tahay xaaskaaga inay tahay walaashaa inay tahay intaa midna inaysan ahayn danteeda iyo maslaxadeed aad ka shaqaynayso oo maskiin aad caawinaysayd wax walbadan baa suurtooba intii lagu tuhmi lahaa marka inaad u sheegtoo tirado waa xaaskaygii iyo waa hooyada iyo waa walaasha iyo waa gabar dariska ah oo meel baan geenaya alaabban caadi inaad u sheegtid oo isu bariyeeshid waa shay wanaagsan waaye laakiin hadda uun haddii inta faraha hawshaas laga qaado nin walbeeta uun mid gacanta ku dhego lama kala yaqaan maxaaskaagibaa muto kaleeta la kala garan maayo wixii markaa diintaada dhibaato soo gaarsiinaya inaad ka hortagto waa muhim curfiga iyo damcan caadaadka waddanka ka jira iyo dalalkana saamayn buu ku yeelanaya oo meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa ninku xaaskiisa inay garabka iyo gacanta isqabsadaan inaan wax dhibaba loo arago iska curfi caadiya ah taa dhici karta saamayntiisuu asaguna leeyahy mar hadduusan sharci ilaahay ka hor imaanin ibnu daqiiqulciid baa wuxuu leeyahaa markuu xadiidkan ka hadlayey oo ah qofka muslimka ahi wixii in la tuhmo keeni kara inuu ka dheeraado buu wuxuu leeyaha markay timaada xaqa culummada ayadooba ka sii xag jirtaabiyu waa muraayad waa inuu islaaliya ninka culimmada aho aqoon-yahanka aho diinta ilaahay xambaarsan fariintii nebi moxamedna sida sala allahu caleyh wasalam waa inuu aad isuu ilaaliya biyu asagu uma bannaana inuu sameeyo ficil keenaya waxaa weeyaan in malaxun loo maleeyo walow arrinkaas xaqba ha u lahaada hadduu doono wuxuu xaq u leeyahayba ha noqoto laakiin wax keeni kara in xumaato loo maleeyo waa inuu iska ilaaliyo arrinkaasuu muxuu sababayaa marka wuxuu sababayaa haddii xumaato laguu maleeyo cilmi badan iyo khayr badanood xambaarsanayd inay ummaddu ku intifaacaan in meesha laga saaro laga waayo hlyar muxuu sheegahayaa soo kii saasaa maaha soo kii qaadka ag fadhin jiray maaha soo hameenkii guurayn jiray sagaal soocaaminnimo ah soo islaama la socda marka waxaa imaanaysa inaan waxba lagaa qaadan inaan waxba lagaa qaadano cilmigaagii iyo aqoontaada xambaarsanayd ay noqdaan waxaan wax ka soo qaad lahayn xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa qofta dumarkaahi habeenkii inay socon kartoo lugayn karto xaajadeeda iyo baahideedana ay u bixi karto haddii fitan aamin laga yahay maalan ammaankeedu hadduu sugan yaho wax dhibu uusan jirin waxay u soo baxaysaa wax sax u yahay waa soo adeeganaysaa qof xanuunsan bay soo booqanaysaa inay hameenkii baxdaaye wax mushkilaa ma leh waa tanaa safiyo faataytuhu azuuruhu leylan hameennimaanu imid bay tiri kuwii bannaan taha wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa waxaad la yaabtid markaad aragtid subxaan allahi ilaahi baa xumaan iyo ceebba ka hofaan inuu wax la yaabo oo waxa weeyaan ay arintiisu ka qarsoontana ilaahay waa ka hufan yaha subxaan allahi innaga waxaa laga yaaba in la yidhahd warba ah balaayaa dhacday war intii balaayaa dhacday odhan lahayd subxaan allah wax ku yaabiya markaad aragtid subxaan allah subxaan allah subxaan allah adeegso ajar baad ka helaysaa ereygaas taana xadiidku wuu ina tusinaya labadaa nin nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaan ka cabsaday shaydaan qalbigiinna shar inuu ku rido hadduu ku ridi lahaa maba uusan ku ridine oo ay u malayn lahaayeen nebi muxamed xumaato u malayn lahaayeen dee waxaa ka imaan lahayd inay gaaloobaan laakiin ayaguna nebiga xumaato uma malayn nebiguna sala allahu calayhi wasalama ka hortag buu sameeyey wa can ummi lmu'miniina waxaa laga wariyey safiyata binti xuyayin radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama muctakifan mid ictikaafsan oo negi masaajidka faataytu waan u imid hu nebiga sala allahu calayhi wasalama asuuruhu xaalaan booqanaya leylan hameen faxadadtuhu waan u sheekeeyey uma qumtu waan istaagay lianqaliba saan u gadoomo oo u noqdo in nebi moxamed la soo booqdoo la soo siyaarto waa cibaado iyo wax ilaahay loogu dhowaado oo ajar laga hela soo maa wixii qofku uu sameeyey oo cibaado iyo khayra inuu ka waramo wax ku xidhan oo cilmiyo hadday jiraan xadiidku waana tusinaya salaatuleil baad tukatay maalan waad soontay masaakiin baad caawisay qof baad soo booqatay maslaxad diiniyo ku jirtaa hadday jirto waa sheegi kartaa waayo nebi maxamed baan soo booqday masaajidkii baan soo galay nebigaan u sheekeeyey waa cibaado iyo qurbaad intaba ilahi loogu dhowaanayo lianqaliba saan u gadoomo gurigayga ugu noqdo faqaama wuu istaagay maciila jirankayga liyaqlibanii suu ii sagoontiyo tacnii waxay ula jeedaa liyaruddanii suu ii waxaweyaan celiyo fa marra waxaa soo maray rajulaani laba nin oo minal ansaari ansaar ka mid a ah falammaa goortii ra'ayaa ay arkeen annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama asracaa way degdegeen tuhmo nebiga ay tuhunsan yihiin ma aha ee way degdegeen oo ayagaa sooda u degdegay fa qaala nebiyu nebigaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam calaa rislikumaa tartiibtiinna innahaa iyadu safiyatu bintu xuyayin weeyaan waa safiyadiina xuyayahay faqaalaa waxay yidhaahdeen subxaana allaahi ilaahay baa xumaan iyo ceebba ka nasahan oo ka hufan yaa rasuulallaahi rasuulkii allow fa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalama inna shaydaana shaydaanku yejrii wuxuu socdaa min ibni aadama bani aadamka waa ismu jinsi ay soo wadagelayaan jinsi ay soo wadagelayaan ragga iyo dumarkaba raggana wuu waswaasiyaa dumarkana waswaaskaas wuu ku ridaa ma jira dami dhiigguu meesha u maro siduu kuula xidhiir dhiiggaagu waa wax kugu dhex jira shayddaanku suu kugu laran yahay oo kugu dhegan yahay oo kula shaqaynayo oo waxa weeyaan uu dhibaato raba inuu kugu geysto buu wuxuu nebigu kala mid dhigayaa dhiiggii adiga kugu dhex jiray saasuu nebigu ku tusaalaynaya sal lay slm sida dhiiggaagu kugu dhowyo asna kugu dhowye wa innii anuguna khashiitu waxaan ka baqay an yaqdifa inuu rido fii quluubikumaa labadiinna qalbi dhexdooda sharan dhibaato ow qaala wuxuu yidhi shay-an shay fitna inuu quluubtiinna ku rida ayaan ka baqay alxadiidu aani wasabcuun xadiidka toddobaatan iyo labaad can caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canha qaalat waxay tidhi maa qirtu kama masayrin calaa axadin qof oo min nisaa'i nebiyi nebiga xaasaskiisa ka mid a sala allahu calayhi wasalama maa qirtu intaan ka masayray calaa khadiijata khadiijo radi allaahu canhaa wamaa ra'aytu man arag bay tiri haa iyada qadtu weligii weligii anoon arag bay haddana waxay ahayd bay tiri qofta igu daran oo aan ka masayro ayib walaakin kaana wuxuu ahaa masayrka maxaa keena iyadaa sheegto waxay tihi walaakin kaana nebigu wuxuu ahaa yukiru mid badiya dikrahaa sheegsheegeeda khadiijo khadiijo aad buu u sheegsheegi jira nebigu sal alla alai wasalam wa rubbamaa dabaxa inuu gowracaa suurtooda ashaata neef ariga uma humma yuqadicu markaasuu jarjarayaa haa neefkii ariga ahaa acdaa'an xubno xubno uma yabcadu markaasuu dirayaa haa ayadii fii sadaa'iqi khadiijata khadiijo saaxiibadeed ha loo geeyu odhan jiri wa rubbamaa qultu inaan idhaahdaa dhici jirtay lahu nebiga ka'annahu nebiga waxaabad moodaa lam yakun inaysan u ahaanin fi dunyaa dunyada dhexdeeda imra'atun qof dumari ilaa khadiijata khadiijo maahan qof kalaba inuusan arag baad mooda haa wixii hilib oo la qalaya khadiijo saaxiibada ha loo geeyo sheegsheeg hadday noqoto khadiija khadiija ifkaba qof dumaroo kale inuusan ku lahayn baad moodaa baan ohan jirayt mararka qaarku fa wuxuu odhan jiray asagoo ereygaa ka jawaab bixinayaa innahaa iyadu kaanat waxay ahayd wa kaanat waxay ahayd waxaas iyo waxaas iyo waxaasay ahayd wa kaana lii ayada waxaa ii sugnaaday wa kaana waxaa ii sugnaaday lii aniga minha iyada xaggeeda waladun ilmo caruur bay ii dhashay rawaahu lbukhaariyu wa muslim muslim iyo bukhaari baa wariyey ayib muslim baa wuxuu wariyey masayrkeeda qaabkay uga masayrtay maalin bay ka warranto waxay tidhi wa kaana rasuulullaahi idaa dabaxa shaata markuu neef arya gowrucu wuxuu odhan jiray arsiluu bihaa ilaa sadaa'iqi khadiijata khadiijo saaxiibadeed ha loo geeyo markaasay waxay tidhi fa aqdabtuhu yowman maalin baa nebiga ka xanaajiyay tiri sal alla alih wasalam siday kaga xanaajinaysa waa maxay khadiijay wax ka sheegta habar waayeel ah oo waa hore dhimatay oo qowlaladii iyo camankii caddaadeen gabownimo dartiis markaad ayada maalin walba ta ta'maanaysa intay gacanta taagtay tima annagana fiirisi wax ka khayr badan baa ilaahay kugu bedele saasay ula hadasha markaasaan waxaan kuu idhi bay tii khadiijata khadiijaha khadiija shayshaysa miyaa markaasuu rasuulku wuxuu yidhi innii qad rusiqtu xubbahaa jacaylkeedaa ilaahay ugu arsaaqay biir ma joojin karo ama xanaaq ama xanaaqin rabbigii abuurtay baa jacaylkeeda qalbigayga geliyey waxna kama bedeli kara biir riwaayaadka qaar baa waxay sheegayaan markay tidhi qad abdalaka allaahu khayran minhaa mid ka khayr badan baa ilaahay kugu bedelo ayadu ay isku wada cayshu buu yidhi wallaahi maa abdalani allaahu khayra minhaa ilaahay baan ku dhaartay ruux khadiijo ka khayr badan oo dumara inaan ilaahay ugu bedelin markaan arkay tiri nebigu meeshuu marahayo baan waxaan idhi tiri ballan waxaan kuu qaadahayaa haddaabaad sidaa nebi moxamed oo uga xanaaqday dib dambe hawl khadiija ay leedahay inaan usoo qaadin waa soo afmeeraya t ku joojinaya maalinkaasay ka hartay ayib axmed baa wuxuu wariyey min xadiii caaisha meeshaan inta ku qoranno inahaa kaanat wa kaanat wa kaanat sooma jeedaan saasay ahayd saasay ahayd axmed baa faahfaahiye waxaan la sheegayo saasay ahayd ah oo wuxuu sheegay nebigu inuu yidhi aamanat bi id kafara biya annaasu markay dadku igu gaaloobeen ayadu way rumaysay buui wasadaqatnii id kadabaniya annaasu way i rumaysay markay dadkuna waxa weeyaan i beeniyeen oo yidhahdeen beenaalaa taha bay waxay ugu yidhahdeen runlow baa taha wa waasatnii bimaalihaa id xaramaniy annaasu xoolaheeday iga xidhiidhisay oo wax iga tartay markay dadku hantidooda ii diideen wa rasaqanii allaahu waladahaa id xaramanii awlaada annisaa ilaahay baa caruur iga siiya dumarka kaleeto adduunka joogana caruurtooda iga laalay oo iga xarimay leanna carruurta nebigoo dhan ayadaa dhashay marka laga soo reebo wiilkii ibraahiim ahaayo maariyatulqibdiya ee u dhashay radi allahu canha inta kale ayadaa u dhashay carruurta nebiga sal alai waslam marka intaasoo muwaasafaad yaa la wadaaga buu yidhi khadiijo joojiya hawsha khadiija bi nebigu sal alai wasalam faray kala baxda marka sidaa awgeed bay culummadu waxay ku kala aragti duwan yihiin khadiijo iyo caaisha kee fadli badan labaduba horta fadli bay lahaayeen xaasaskii nebigay ahaayeen mid walbeeta wakhtigii ay joogtay dowr iyo kaalin muhim ah bay ka qaadatay uu gargaarka diinta alle iyo nebi maxamed inay garab istaagaan sala allahu caleyhi wasalam khadiijana saabiqiyay leedahay waa qoftii dumara ugu horraysay oo saxaabada nebi maxamed ka mid ah oo rumeeya nebi maxamed daahirka nusuusta marka la fiirsha xataa abubakar ayadaa imaanka ka horraysay inay imaan qaadato sababtaa markuu waxyigu ku soo degay ruuxuu ugu horreeyo nebigu u yimaado oo uu yidhi iddad ayaday ahayd ayib marka labaduba way fadli badnaayeen tafdiilkooda axaadiista qaar waxaad ka dareemaysa sidii kii hadda oon sheegayno nebigu lahaa wax ka khayr badan ilaahay uguma bedelin iyo waxyaalaha la midka ah dhankaa culummaa marto waxay yidhahdeen khadiijaa fadli badan qolena waxay yidhaahdeen caaishaa fadli badan wax cilmiyo saaka aan ka dhaxlayno haddaynu maanto dhan tartansiinaynana ma jirto innagu waa hooyooyinkeen labaduba waa xaasaskii nebigeenna sala allahu aleyh wasalam kaalin iyo dowr aad muhimay ka qaateen diintan faafideeda iyo nebi moxamed sal alla alay slam hagaajintiisa waana ku faraxsannahay waana u taraxumaynaa waa u taradiyaynaa halkaa ha joogto ayib xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa oo aan ka qaadanaynaa hinaaska iyo masayrku waa wax rabbi dumarka ku abuuray ilaahiga abuurtaa ku abuuray uu ku badan yihi sidaa awgeed buu nebigu sala allahu calayhi wasalama xaasasku ula noolaa marar badan waxaa imaanayay inay isu hinaasaan inay xataa laba kooxood noqdeen qolo walbeetana ay samaysteen afhayeen gooni ah oo hogaamiye ah waa xaasaskii nebiga cid ka khayr badanoo aysan jirin mararka qaarkood waxaa imaanaysay nebiga hortiisa inay waxyeella timaado isagoo nebigu jooga waxyeeladaasoo qaarkood uu yahay af in la isdhaafsado wax layska sheego qaarkoodna uu yahay gacanqaad mararka qaarkood bay dhacaysa nebiga hortiisa sal alla alih wasalam way imaanaysa wamaca dalika rasuulku wuu daaweynayay isla markiiba waa la heshiinayay kuwii haddeer isku masayrsanaa baa hadhow waxa weyaan haddana wada joogo wada sheekaysanahayo axaadiista kala warinahayo wax kala qaadanahaya dad waxay ahayd quluubtoodu aad u wanaagsan tahay caaisha waxay tiri weligay ma arag khadiijo waxay ka wadaa khadiija markay dhimanaysay caaisha waxay jirtay lix sano markay khadiija dhimatay kabacdi baa nebigu caaisho guursada caaisha marka ciday ka masayrsan tahay maba noolaba waa dhimatayba weligey ma arag bayt waa runteed weligeed maysan arag waxay ula jeedaa guur iskumaanaan soo gaarin laakiin lix jir bay ahayd lix sanoay jirta weliba caaqilad bay markaa kabacdi baana la meheriya caaisha wa maca daalika saasoo ay tahay sheegsheegeedaa badan baa wuxuu keenay khadiijo khadiijo khadiijo khadiijo waxaa weeye carabtaa waxay yidhahdaan man axaba shay-an akara dikrahu qofkii shay jeclaada sheegsheegiisu badiya soomaalidu meeshay odhan jireen nin jooga ammaanti nin maqan ammaantiis waa nin jooga caydiis nebigeennu waa ka hufan yahay arrinkaas sal alla alih wasalama laakiin qof aad xoogaa isku soo dhowdihiin marka maalin walba agtiisa lagugu ammaano dadka qaar baa waxaa laga yaaba inay u fakaraan warheedheh kan asaga ah waxaa weeye asagaaba lala hayaa adiga meesha waxba kuma haysid bashow caaisha marka intaasay ka hinaastay nebigu aadka u sheegsheegaya sal alla alih dhowr iyo labaatan sanay nebiga wada joogeen sal alla alih wasalam khadiijo weligeed cid lamuusan guursan caaisha ayadoo yar buu nebigu la aqalgala markuu la aqalgalay isla markiiba dumar badan buu guursaday gadaasheeda dumar badan buu guursaday gadaasheeda laakiin khadiijo intii ay wada joogeen hal qofna lama guursan maxaa keenay culimmada qaar bay waxay yidhahdeen intaa qalbigeedu wuxuu ka ilaalinayay masayrka noocaanoo kaleta inuu ku yimaado masayrka noocan oo kale inuu ku yimaado ilahay baa garanaya culamada qayb ka mid ah sidaa ku fasirtay ayib xadiidku marka wuxuu ina tusinayaa caaisha laftirkeeda waxaa ka muuqda xadiidkan gobonnimo aad u badan oo cajiib ah qof dumarihi inay warranto oo ay tidhahda waan masayra oo ay warranto weliba qofkay leedahay waan ka masayrsanaha ma noola wuu dhinta laakiin ay tahay waxaana diin ay dadka u soo gudbinayso iyo nebigu inuu khadiijo jeclaa iyo inuu waxa weeyaan ammaani jiray iyo inuu xataa saaxiibadeed xidhiirin jiray laftirkeeda waxay ku tusinaysaa qof qalbi fiyo oo daaweysan inay ahayd ahlu khayr caaisho waayo inagu waxaan naqaanaa masayrka qofkaanu qofka kale xasanaadkiisa inuu duugo uusan waxba ka sheegin laakiin caaisha waxay ka warrantay khadiijo wanaaggeedii bay ka warrantay ayib maalin maalmaha ka mid ah nebigu asagoo fadhiya baa waxaa albaabka soo garacay qof dumaroo waayeel ah waa tuma markaasay tiri waa juhaamatu lmusaniya markaasuu nebigu aad u soo dhoweeyey oo fariistay oo yidhi soo dhowow kayfa kuntum bacdanaa xaalkaaga iga waran aad buu u dhoweeyey markaasay ti nebi allow khayr iyo waa barwaaqi u sheegata markay tagtay baa caysha laha shuxtay nebi allow maxmadan cajuusada asaa u dhoweynayso heerkaas iyo soo dhoweynta maxay tahay cajuusku waa eray carabiyaho waa qof weynoo waayeelah inuu cajuusada cay u naqaanaa bes laakiin carabiga waa qofka waayeelka maamadan oo kaleeto weeye cajuusadan aad soo dhoweynaysa maamadan maanta aad saa u soo maxay ahayd markaasuu yidhi waagii khadiija ii noolayd bay noo imaan jirtay waina xusna alcahdi min aliimaan ka warqabka wanaagsanna waa qayb iimaanka ka tirsan qofkii hore ood macrifo hore lahaydeenoo qadiim ah asaga iyo dadkiisaba inaad xiriirsid oo ka warqabtid oo wakhtiyaal dheer haddaad ismowgeedeen soo dhowaysid iimaanka ilaah rasuulkiisa la rumaysan yahay qayb ka mida ah weeyaan saasaan usoo dhoweynayaywaagii khadiijay noo imaan jirtayayib khadiija marka qof wanaagsan ba nebiga xaggiisa aan laga mari jirin sal alay wasalam ya hmm. waa isku xigeen ha sawda iyo caaisha wakhti yar u dhexeeyey can caaishata waxaa laga wariyay radia allaahu canha qaalat waxay tidhi maa kirtu kama masayrin calaa axadin qof oo min nisaa'i nebiyi nebiga xaasaskiisa ka mida sala allahu calayh wasalama maa kirtu intaan ka masayray calaa khadiijata khadiijo radia allaahu canha mararka qaarkood waxaa dhici jirta caaisha masayrkeeda nebigaa hameen gurigayga seexday tiri suu u jiifay buu kacay bay tiri tartiib buu u kacay tartiib buu u labistay kabaha u gashaday tartiib buu albaabka isaga furay ana intaa hoostan ka fiirinayaabay tiri wuu dhaqaajiyey markuu dhaqaajiya anna labisto kadaba dhaqaajiyay tiri waxaan isiri bay tiri kuwii kale u aada marka suu u socday buu xabaalihii muslimiintoo baqiic tege markaasuu gacmaha kor u taago baryo bilaabma markaasay waxay leedahay walle iyo billa aniya nebi maxamed midba baabbu ku sugan yahay tiri aniya asagu aad u kala fognahay tiri asna allabar iyo howlahaasuu meesha u taagan yahay anna hinaas isoo saaray tiri iyada isla hadlaysa waxay tidhi cabeer markuu ilaahay baryayo gacmuhu u taagnaayeen buu soo jeesta marka markuu soo jeestaan anna cararay tiri inuusan arag baan rabaa mararka qaarkood tartiib buu u soconaya anna tartiib baan u socda waa hameenimo mararka qaarkood wuu rucleeya wuu ordaa anna waa sii rucleeya waan sii ordaabay tiri isla markian gurigaa saa usoo galay iga soo dabagala anoo neeftuurahay fuufta ku haya maxaa kugu dhacay buy waxba ma jiraan bay tiri markaasuu walla waad ii warrame ama allaha caliimka ahoo khabiirka ahoo wax walba og baa ii sheegi say tiri wax walba soo ma ogyahay say isu yidhahaa say tiri walle iyo bille ilaahay wax allaale waxa rabta waa kuu samaynahaya markaasay u sheegtoo tiri saasaan usoo baxay wixii meesha orordahayo mutuutaan usem aduu ahaabay tiri anuu ah gacantu marka halkaa iga dhuftay tiri xabadka aho saas ugu yidhi ma waxaad umanaysaa rasuulka ilaah inuu dulmi kugu samaynaayo ayuu rasuulku yidhi sal alay wasalam ayib marka intaa maa kirtu intaan ka masayray calaa khadiijata khadiija radia allaahu canha wa maca nebi maxamed markii la weydiiyey dadka yaad ugu jeceshaha caaisha buy kumaanaa weydiina ragga ka warran baliisiyo aabbaheed baan ugu jeclahay buy nabigu sal alai waslam raggana aabbehed baan ugu jeclay khadiijo ka warran dadkii markaa noolaa bay culammada ku xambaareen dadkii markaa noolaa caayishaan ugu jeclahay wey wamaa ra'aytu ma arag haa khadiijatu khadiijo ma arag qatu weligay ma arag bay tiri guur iskumaysan soo gaarin walaakin kaana wuxuu ahaa yukiru mid badiya dikrahaa sheegideeda marka islaan haddaad islaamo badan qabti oo aad mid ka mid a kuwa kale ku ag ammaantay hawshan waa keeni kartaa ogow waxaa laga yaabaa inay kugu masayraan markaas oo masayr ka yimaado wa rubbamaa dabaxa inuu gowracaa dhici jirtay ashaata neef ariya uma yuqaicu markaasuu goygoyn jiroo jarjari jiray acdaa'an cadcad iyo hilib iyo xubno xubno uma yabcau markaasuu diri jiray haa ayada calaa sadaa'iqi wuxuu dirayaa hilibkii la jarjaray calaa sadaa'iqi khadiijata khadiijo saaxiibadeed ayuu u diri jiray wa rubbamaa qultu inaan idhaahdaa suurtooda lahu asaga nebigaan la hadlayaabay ti nebiga inaan ku idhahdaa dhici jirtay kaannahu waxbaad moodaa lam yakun inuusan ahayn fi dunyaa adduunyada dhexdeeda imra'atun qof dumarihi ilaa khadiijat walla waxbaad moodaaba adduunyada dumar kale inaysa joogaan khadiija khadiija fa wuxuu odhan jiray innahaa iyadu kaanat waxay ahayd wa kaanat waxay ahayd wa kaana lii waxaa ii sugnaaday minhaa iyada waladun ilmo rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariyi muslim baa wariyey alxadiiu haaliu wasabcuun xadiidka toddobaatan iyo saddexaad can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyay radi allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn maca rasuulilaahi rasuulkii alla la jirankii sala allahu aleh wasalam fii khasaatin duulaan dhexdii falammaa goortii qadimnaa aan soo gallay almadiinata magaaladii madiino dahabnaa waxaan doonnay linadkhula magaalada inaan gallo waana habeennimo faqaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama amhiluu u suga u kaadiya xataa nadkhula saan u gallo leylan hameen saan idiin qoraya amhiluu u kaadiya xataa nadkhula leylan ay cishaa'an wakhti galab ah saan u gallo u kaadiya habeenimaha nugu aadinina kay tamtashida say u shanlaysato ashacitatu tii timaheedu basaasnaayeen oo basaaska timuhu ka liiteen oo watastaxidda ay timaha isaga xiirto hoose almuqiibatu tii laga maqnaa rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu ka hadlayaa nebiyulaahi moxamed baa wuxuu ina barayaa qofku markuu safar iyo socdaal reerkiisa kaga maqan yahay inuusan habeennimo imaanin oo guuro ku imaan allaahuma inuu iclaan ka sii horreeyo uu sii ogeysiiye maahan hadda teleefoonnaa la helay qayla gardhowaysay marka waxaa laga yaabaa inuu soo waco yidhaahdo afar saaca beenimiyo shan saac iyo lix saac iyo toddoba saac baan ku soo aadanaha haddii marka laga warhaayo wax mushkilaa ma leh gabadhii waa usii diyaargaroobaysaa laakiin adoo afar sana iyo shan sana maqnaa un hameen haddaad albaabka soo istaagtid oo aad fura oo dadka qaarkood laga yaaba si laga sheegay albaabku waa ka fiirnay wuxuu isleey islaantii nin baaba la joogaba nolol maaha waa silc waana khayaano in nebi moxamed uu diido hameenkii reerka in lagu soo guureeyo laba cillaa ku jirta labada cilla mido xadiidkaanaa sheegadoo dee qoftii dumarka ahaydoo ninkan ugu imaanayay haddaysan isu sii diyaarin oo timihii hagaagsan kuwii kore oo kuwii hoose aysan iska xiirin oo ninkeedii isu isu diyaarin gabaraan madaxeedaba ayaantaan dhaqin oo ninkeeda uu ka maqnaa aa aajirkeedii daryeelin hadduu umbud ku soo yidhaahdo waxaa laga yaabaa jirkeedii inuu ku arko ama waxa weyaan ayadoo raa'ixa iyo udgoon waxaan udgoyni intuu ka dareemo inuu yidhahdo meesha naag kuma haysato isla markiiba uu safarkiisina ku noqda ayadiina yidhah waa furanta oo la kala boodo nadaafaddarra gurigeedi kaba maxaa nadaafadarra hadda kuuma ay gabadhuye waa inaa wakhti siisi qodobkaasi waa qodob oo urugkaadiiyo gabdhuhu ha isdiyaariyeen wey qodob labaad baa jira oo ku yimid nebigeennu sala allahu calayhi wasalam xadiid jaabir oo kaleeto inuu yidhi nahaa rasuulullaahi an yatruqa arajulu ahlahu leylan nebigu wuxuu reebay ninku reerkiisa inuu hameenkii ku soo gudoo soo guureeyo yatakhawanuhum ow yaltamisu caharaatihim asagoo reerkii khiyaano iyo waxaas inay samaynayaan raadinaya ama simbirraxashadooda raadinaya ceeb buu u raadinaya xaaskiisi waa la'iimnima waxyaalaha qaarkood oo kaleeto dulinimo ah reerkaaga waa inaad ku kalsoon tahay waa inaad ku qanacsan tahay tuhmo iyo shaki hadduu jiro waa inaad caadi ula xashaashaqdid oo waxsaxdid laakiin inuun daaqadda ka soo dhacaya hameenbarkii oo aan reerku ka warqabin oo reerkiina inuu sii noolaada iyo mucaashara iyo dhaqan wanaagsan ka rabaayo dhaqan fiican ma ah yatakhawanuhum ow yaltamisu caharaatihim reerkaaga dhacdhiciisa inaad raadiso noqoto daqsigoo kaleeto oo ceebihiisa baartid oo xumihiisa baartoo tidhahd haye telefoonnadaada ayaa meesha kugu jira maxay raggan kaloo telefoonnada meesha ku qoran yihiin war gabadhu ehelbay leeda oo aqaarib bay leedahay oo macaarif bay leedahay dadday isyaqaanaan oo magaaladay ka adeegan kartaa ninkaad la hadlaysay muxuu ahaa oo yaa ka mamnuucay raggo dhan hadalkooda shakiga noocaasa iyo waswaaskaas rag baa lii sheegaya dumarka guryaha kusoo xirta dushuu kaga qufulahaya qadadeeda quraacdeeda jikadu waxo dhan ugu soo diyaarinaya firiijku qayb u gelinahaya ma bixi karti halkaas joog waa nolol cadaab iyo silac ah qaarkood waxaa la ii sheegaya intuu raadkiisa meel mariyu leeyahay raadkaygaas wixii ka sarreeya oan arko waa cid adiga kuu timid bas waswaaska noocaasi iyo jirrada noocaas iyo xanuunka noocaas oo kaleeto waxay ka hor imaanaysaa dhaqanka wanaagsan oo qoyska la rabaa inuu ku dhaqmo sidaa awgeed gabadha wixii wanaagsanna u sheeg cadaabka noocaasa oo jirabaadda oo rafaadka iyo gubitaankana ka daa reerkaaguna hadduusan kalsooni jirin aad isku qanacsan tihiin reer kuu noqon maayo wuxuu reer ku noqdo waa kalsooni inaad isku qalacsan tihiin ayib xadiidku marka muxuu inoo faa'iidaynayaa qofta dumarkaahi inay ninkeeda isu qurxiso waa qayb ka mida ah seejiritaanka reerka gabadhaan timaheeda shanlaysan oo aan timo iska xiirin oo aan cidiye iska jarin oo aan cadaysanaynin oo aan tukanaynin oo aan guri hagaajinaynin wadaadda hadda ka hor la weydiiya waxaan ar gabar weydiinaysee odaygeegu si kasta haddaan yeelo qubayso oo jirkaaga wasakda ka dhaq iga yeeli maayo maxaan sameeyaa waxay kula taliyeen caagadda biyaha inta qaadoo musqusha ilinkeeda u dhigtay kaala soo qubaysa ku dheh intii reerkaasuu burburi lahaa biyaha u qaad u diiri jikada meeshii ugee musqusha ugee kaalayo qubayso dhaho gacanta soo qabo inaad kaalay tiraahdo maana isku hadduusan qubaysanaynin marka gabadhiina waxaa laga rabaa inay jirkeeda dar yeesho oo ninkeeda soo jiidato oo ay ka shaqaysa jirkeeda wixii sharciga ilah aysan ku khilaafaynin asagiina sidoo kalea la rabaayo in uun guriga markuu soo galo islaantu sanka ka qabsanayso oo shiirahaya oo aan qubaysanaynin oo aan cadaysanaynin oo afku urahayo oo aan jidhkiisa daryeelaynin ayadoona dhibkeeday leedahay inaad gabadha ka rabta inay isu kuwa qurxiso dan aadan ka gelino sidii bahalkii soo gasho guriga sax ma ah sidaad u baahan tahay inay isu kaa qurxiso oo isu kaa udgiso ayaduna saasay rabtaa saasay rabtaa labada qodob marka saasaa la rabaa ayib culammada qaar baa waxay yidhahdaan xadiidku wuxuuna tusinayaa gabadhu haddaysan in ninkeedu xiriir iyo gogol eh, jimaac iyo galmo ula sameeya aysan u diyaarsanayn inuu ku khasbaa ma habboona sababtu waxa weeye waxaa laga yaabaa inaysan nadiif ahayn inay waxa weyaan xoogaa xanuunsan tahay oo caajis iyo wax jiraan xaaladdii noocaasayd marka haduu yidhahda waa luqunjibaarahyaay anigu waxaas ma qusaysa xaaskaygiibaa taha waxaa laga yaabaa inuu ku arko jirkeeda wuxuu xoogaa yaro dhibsado taasina ay keento inuu ka booda reerkii oo la kala dido uu yidhahdo qoftaani dan igama leh marka intay taasu dhici lahayd u yarakaadi hameenkaysan diyaar ahayn ha dhibi waxaw iska sabaro adkayso ayib can jaabir bni cabdilaahi waxaa laga wariyay radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn maca rasuulilaahi rasuulka alle la jirankii sala allahu caleyh wasalam fii khazaatin duulaan falammaa goortii qadimnaa aan soo gallay almadiinata magaalada madiino dahabnaa waxaan doonnay linadkhula magaalada inaan gallo faqaala nebigu wuxuu yidhi amhiluu ukaadiye ukaadiye ukaadiyuu nebigu ku yidhi sal lay slam waxaa jira axaadiid ku soo aroortay niman nebigu intuu yidhi ha loo kaadiye hameenkii aan xaafadaha loo gelin baa khilaafeenoo intay tageen bay hameenkii guureeyeen markaasuu wuxuu u tegey nin ka mid ihi islaantiisiiyo qof dhabta kaga jiifta markaasuu waranka la soo baxa oo damco inuu ku dhufto wariikaadi wariikaadi war waa hebloo timaha ii damays waa mugdi korontana ma jirto waaba gabar isa sii diyaarinayso gaaray aho wanaagsanba asagay isu diyaarinaysaa timihii baa loo dabahayaa isna wuxuu yidhi nin kalaa meesha ku jira guriga waa lagu jiraa warankiisi iyo leebkiisu marka dabcan inuu laba dhacba waxaa soo aroortay nebigu wuxuu dhaqan u lahaa sal alه waslm ayaamihii axzaab kitaabka hore itxaafkaana waa ku soo mar saan filayo nin dhallinyaro ah oo aroos ah marka wuxuu samayn jiray dagaalkii axzaab intii difaaca lagu jiray buu odhan jiray nebi allow reerkii baan ka soo noqonahaya gabar carusadaha sugaysa markaasaa nebigu markii dambe wuxuu ku yidhi hubkaaga qaado qolyihii yuhuudeed iyaysan laba dhex kaaga soo bixine hubkaaga qaado orod suu u soo dalaqla usoo ordahayey ba wuxuu u yimid carusadiiyo albaabka taagan albaabkayba taaganta markaasu wuxuu is cid kale meesha ku sugaysaaba leanna telefoon muusan soo dirin meesha kumaysan ogeyn asaga albaabkaynay iska taagan tahay wuxuu yidhi tani nin kale meesha ku sugaysaa waranku la soo baxa marka waa masayr u hinaasa markaasay tidhi ha igu degdegiine guriga soo gal waxaa guriga iga soo saaray aad aragtide gurigiibuu soo gala sariirtiibaa waxaa dul saaran abeeso abeesaa soo gasho gabadhu bahal bayba ka soo cartay hala marka iyadiibu wuxuu ku taagay waranka ku dhufta saasuu warankii ugu dhacay asagii isku soo laabta si ayna waa qaniintay labadoodiiba naftii baa ka baxday ninkii saxaabiga ahna meeshii buu ku mayday abeesadiina meeshaa nafta kaga baxda ay ku baktida markii nebiga loo sheegay sal alla alay waslam wuxu yidhi magaaladan madiino jin ayaa deganaa buu yidhi qaar badanoo ka midana waa islaameen waxyaalaha noocaasoo kaleeta halaqaana way isu soo ekaysiyaan jinku markaad guryaha kuwaasoo kale ku aragtaan saddex jeer abihiyo allaha alla haduu yahana dhaaf ku dhaha wixii intaa ka dambeeya hadduu tegi waayana iska dhiciya marka waxaa laga yaabaa jin muslimo uu weeraray uu ka masayray inuu ah ayib faqaala wuxuu yidhi amhiluu ukaadiya xataa nadkhula saan u galla laylan hameen hameen maxaa loola wadaa marka ay cishaa'an wakhti galab ah ayaynu gelaynaa u yara kaadiye ayib xataa tamtashida say uga shanlaysato ashacitatu tii timaheedu basaasnaayeen say timaheeda u shanlaysato u daryeesho oo watastaxidda ay isaga xiirto timiha hoose almuqiibatu tii laga maqnaana inay timaha hoose iska xiirto isnadiifiso rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey wa muslimun alxadiid araabicu waasabcuun xadiidka toddobaatan iyo afraad can zaynab binta abi salama waxaa laga wariyey can zaynaba waxaa laga wariyay binti abi salamata ina abi salama ah qaalat waxay tidhi dakhaltu waxaan u soo galay calaa ummi xabiibata ummi xabiiba ayaan u soo galay zawjin nebiyi nebiga xaaskiisa ahayd sala allahu calayhi wasalama xiina markii tuufiya la oofsaday abuuhaa aabbaheed abuu sufyaan ibna xarbin ahaa fadacat waxay u yeeratay oo u wacatay ummu xabiibata ummu xabiibo bitiibin catar ama baraafuun fiihi dhexdiisana ay ku sugan tahay sufratun xoogaa huruud ama jaallo ah aw khaluuqun ama catar aw qayruhu ama wax kalaa ku sugnaa fa dahanat way ugu subagtay oo way u marisa oo ugu dhaashtay minhu diibka xaggiisa jaariyatan gabar bay u marmarisa uma masat way taabsiisay bicaaridayhaa ayaduna dhabannaday marsata oo dhabannadeedan ayay marsata waana wax udgoon uma qaalat waxay tidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay waa umu xabiiba waxaa dhaaranaysa maa lii aniga ima sugnaan bitiibi inaan is-udgiyo min xaajatin wax baahiya hadda uma qabo hayra annii laakiin anugu samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay laa yaxilu uma bannaana limra'atin qof dumara oo tu'minu rumaysay billaahi alle iyo walyowmi maalinkii alaakhiri ee dambe an tuxidda inay isbasaasiso calaa mayitin qof dhintay dushi fowqa alaai layaalin saddex hameen wax ka badan ilaa calaa zawjin nin maahane arbacata ashhurin afar bilood baa asaga asay loo qaadayaa iyo wa casharan toban hameen qaalat zaynabu zaynab baa waxay tihi kaasu xadii bu ay halkaasu ku egyahay kana waa xadii labaad buhari buna san ugu yaallaan lakiin waa laba xadii zaynab baa waxay tihi fadakhaltu waxaan u soo galay calaa zaynab binta jaxshi baan usoo galay tiri zaynab binti jaxshi radia allahu canha xiina tuufiya markii la oofsaday akhuuhaa walaalkeed fa dacat zaynab waxay u yeertay biiibin baraafuun iyo catar fa masat way ka marsato way istaabsiisay minhu xaggiisa uma qaalat waxay tidhi amaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa aniga ima sugnaan bitiibi baraafuun iyo udgoon min xaajatin wax dan ah hayra annii laakiin anigu samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay cala almimbari weliba mimbarka dushi laa yaxilu uma bannaana limra'atin qof dumaroo tu'minu rumaysan billaahi alle iyo walyowmi maalinkii al aakhiri ee dambe an tuxidda inay isu basaasiso calaa mayitin qof dhintay oo asay u qaaddo fowqa alaai layaalin saddex habeen wax ka badan ilaa calaa zawjin nin maahane arbacata ashhurin afar bilood ayay asaga u qaadaysaa iyo waa casharan toban hameen rawaahu lbukhaariyu wa muslim iyo bukhaari baa wariyey halkaa wuxuu ii qorayaa laa yaxilu limra'atin qaybta ugu dambaysa tu'minu billaahi walyowmi alaakhiri way halkaa hoos dhig miimka laakiin waa kordhigan yaha anigay qoran ayib xadiidkan waxaa warisay zaynab bintu abi salama waxaa dhashay ummu salamadii xaaska nebiga ahaa soo garan maysaan umu salamaa dhashay aabbaheedna waa abuu salama abuu salama iyo nebiguna sala allahu calayhi wasalama naas bay wada nuugeen zaynab marka muxuu u noqonayaa nebigu markay nebiga iyo abusalama naas wada nuugeen oo naaska nuugmadiisa waa lagu walaaloobaa walaalay noqdeen marka nebiga iyo abusalama naas wada nuugay gabadhan marka adeer buu u noqonaya gabadhii adeerka uu ahayoo walaalki dhalay buu haddana hooyadeed guursaday waa dumaarish waxay odhan jireen camal oo kaleeto leanna ummu salama iyo abu salama waa isqabeen wuu dhintay marka ummu salama markaa rasuulku guursada maadaama walaalkeed walaalkiisuu ka dhintay ma la faham suurada sidaas weeye gabadhaas zaynab ah saxiix muslim waxaa ku sugan inay tidhi kaana smii barra waagii hore barraa la odhan jiray baariyo baariye ayaa la odhan jiray gabadhi baariyadda ah rasuulullaahi zaynaban magacaan zaynaba nebiga ay baxshay tiri sal alla wasalam waa sharaf magacaan marka nebi moxamed baa baxshay zaynab ah guriga nebi moxamed bay ku soo kortay xaasaskii nebi moxamed mid ka midaana dhashay ayib taasi waa qodob qodobka labaad xadiidkani wuxuu ka hadlayaa qofta dumarkaahi qof dhintay inaysan asay u qaadi karin saddex beri wax ka badan mar hadduusan ninkeeda ahayn malfaan qodobka qof hadduu walaalkaa dhinto adeerkaa dhinto aabbahaa dhinto walaalkaa dhinto eeyeyda ay dhimato hooyada ay dhimato inta la ogol yahay inay kaasii muuqato asaydii camal oo qof geeriyo gashay waa saddex maalmood ma la fahma qodobkaa quruxda iyo ziinada iyo markaas waa iska daynaysaa wixii qurux ah laakiin ninkeedii qoftii dumarka ahay oo ninkeedu ka dhintay afar bilood iyo toban hameen asaydaa wadaysa hadduu u galmooday iyo hadduusan u galmoon iyo hadday waxaa weeyaan saasay ku soconaysa xadiidkani marka wuxuu ka hadlayaa qofta dumarka ahi qofkii dhintay oo ehelkeeda iyo xigtadeeda ahaa saddex maalmood way isu basaasin kartaa basaastin waxaa laga wadaa ixdaadka waa qofku quruxdii iyo xaragadii inuu iska daayo maadaamuu geeri xanuun la ay gashay wixii saddexdaa maalmood ka dambeeya caadi noloshiisa caadiga ahayd buu ku noqonayaa ee quruxdiisii iyo xaragadiisiiya wuu qaadanaya amaa ninka asaga waxa weeye afar bilood iyo toban hameen ayay qofta dumarkaahi ciddo ugu jiraysaa ninkii dhintaa laga hadlaya hadduu ninkeedu dhintay markaa haddii inta lagu meheriyey uusan weligii reeraysan iyo hadday ahay saqiir xataa aan qaan gaarin oo laysaga meheriyo la yidhahday kuu joogtaa iyo haddii toban sano ka hore isugu dambaysay oo kala maqnaayeen laakiin reerkiisay ahayd mar walbeeta waxaa weeye cidday gelaysa afar bilood iyo toban hameen ayib ixdaadka marka xadiidku labada qayboodba waa ku soo arooray laa yaxilu limra'atin tuuminu biاllahi walyowmi اlaakhiri an tuxidda asalka kelmaddaas ayada aho ixdaadka ah waxaa loo yaqaanaa almancu diidid sidaa awgeed baa qofka wash maanka aho waardiyaha waxaa la yidhahdaa ixdaad ixdaad baa loo yaqaanaa sabab magacyadiisay ka mid tahay qofkii guriga soo gelayuu ka hor istaagayaa qofaan dee fasax u qabeen uma ogolaanayo uu ku hor istaagaya cuquubaadka dadka la mariyo markay dunuub galaan qaybo ka mid a ah waxaa loo yaqaanaad aragteen xad baa lagu fuliyey soo ma taqaanaa xad maxaa loogu diiday qofkaanu wuxuu ka hor istaagayaa inuu macaasi sameeyo kii wax dilaa la dilayaa kii zinaystay baa waxa weyaan ama la jeedlaya ama dhagax lagu dilayaa kii waxdaybaa gacan laga goynaya hadday qadarkii gaaraanoo wax ku caddaadaanoo xuquuq ay dhammaystiranto xad waa almancu macaasidu ka hor istaagaya qoftii dumarka ahayd oo ninkeedu dhintay ixdaad baa iyadana loo yaqaana laa yaxilu limra'atin tuminu billahi walyowmi alaakhiri an tuxidda maxaa loogu bixiyey ixdaadka markaa iyada waxaa loo diidayaa dharka xaragada iyo quruxda inay qaadato iyo baraafunno iyo udgoon iyo addoon inay ismariso kow waa loo diidayaa taasoo looma ogola waxaa labaadoo loo diidayaa oo qoftaa loo ogolayn inay nin shukaansato ama uu shukaansado midna looma ogola intay ciddadaa ku jirto afartaa bilood iyo tobanka habeen lama ogola sarbee baa la ogolyahay dad badan baa ku raadinahaya iyo teleefoonkaaga lambarkiisa isii ciddadu hadday kaa baxday isoo ogeysii waxaa weeyaan adoo kale lama arag iyo meelaha inaad ka dul wareegtid oo sarbeebtaa samaysay waa lagu ogol yaha laakiin si toosa ah inaad u tiraahdi waa ku shukaansanhayaa oo soo diyaargaroobahayaa iyo lama ogola waa la joojiya hawshaas ayadaa lamana ogola ciddadu marka qaybay u qaybsantaa maxalkeeda halkaan ma ahaa qaybo ka mida dumarka ciddadoodu waxay ku eg tahay uurka hadday uur leedahoo kaleeto ama ha laga dhinto ama ha la furo ciddadeedu waxay ku eg tahay intay uurkaa galabta haddii la furo oo ay hadeer dhasha caaw waa ciddo baxda ciddo kuma jirto hadday galabtaa iyadoo uurla ninkeedu dhinto halkii intay uurkaasintay uurkaa sida unbaa ku dudheer uur bay leedahay galabtaa ninkeedii dhintay cishihii bay dhasha waa ciddo baxdo berri waa la meherin karaa bal ceshaha marka dhashaa la meherin karaa wax mushkilaa male ayib qaybo ka mida dumarka ciddadoodu waxaa weeyaan saddex bilood bay noqonaysaa tii dalaaqoo kale qaybo ka mida saddex dhiig bay noqonaysaa imra'atulmafquudoo kaleeto waa masale kaleeto hadda laakiin xadiidkan labada qayboodba wuxuu ku saabsan yahay waa ciddatulwafaat afar bilood iyo toban hameen xadiidku wuxuu sheegay oo labadaa xaasoo nebiga sal lla alay wasalam ummu xabiibo iyo zaynab binti jaxshiba ay sheegeen laa yaxillu limra'atin qof dumara xalaal uma aha sidaa awgeed baa culimmadu waxay yidhaahdeen qof dumara meeshaan lagu sheegaye gabar yara haddii laga dhinto ma ay soo gelaysa culimmada qaar ka midu qabaan gabar yaraa ninkeedii ka dhinta saqiir bay ahayd imra'a lama yidhaahda iyaday yidhaahdeen sabiye iyo waxyaalo kalay leedahay laakiin imra'a lama yidhaahdo qaalibka unbaa la cabirayo way soo gelaysaa wey jamaahiiru ahlcilmina sidaasay qabaan taasi waa qodob qodobka labaad laa yaxilu limra'atin tu'minu billaahi ilaahay rumaysan iyo maalinka aakhiro ma laga qaadanayaa axkaamtaani inay muslimiinta keliya qusayso oo gaaladu ayagu hadday kala dhintaan muslimiinta ku dhex noolaayo dimiyiintiiyo aan loo fiirinaynin asawaab waa loo fiirinayaa ayagana sababoo loo fiirinaya sababtoo ah qoftan dumarka ahi waxyaalaha loo fiirinaya waxaa ka mid a tobanka afarta bilood iyo tobanka hameen waxaa ka mid a xikamka riximkeeda in la ogaado riximkeedoo ilma ku jiraan hadduu ninkii dhinto ayana uur aysan isku ogayn mid kalena horey dhakab lagaga siiyo lagu mehereeyo nasabkiibaa khaldamaya waxaa lagaya gabadha riximkeeda ilmaha ku jira nin kalena usii daa adna waad mehersata hadhowaada nin ilmo u dhalay waxaad ku haysaa aabbo marka hawshaa in laga bogsoodaa la rabaa ninkii gabadhaan ka dhintayna xuquuq buu leeyahay afartaa bilood iyo tobanka habeen gabadhu waan ku soo kabsan kartaa riximkeediina aad buu isugu diyaarin karaa ayada isaga laftirkiisina xuquuqu leeyaha lagu ilaalinaya ayib xadiidku wuxuu sheegay an tuxidda calaa mayitin qof dhintay inay isu basaasiso oo asay u qaado culummada gobol ka mid ah waxay yidhahdeen halkaa waxaan ka qaadanaynaa qofta dumarka ah oo ninkeedii la waayey meel allaala meel uu jaan iyo ciribdhigayna aan lahayn wax baytiyana aan lahayn ma talyaaniga meelahaasu ku dhintay ma waagii yaman iyo halkaa loo carari jiray buu ku dhintay ma meel kaluu aaday hal marra wax sheega ninkaan la haynin ninka asaga ah inaysan soo gelaynin xaaskiisu qaybahan ayaga ah culimmada qayb baa u deliishaday oo waxay leeyihiin ma soo gelayso sababtoo ah xadiidku wuxuu cabbiray an tuxidda calaa mayitin qof dhintay buu cabbiray gabadhaana ninkeedii geeri iyo nolol midna laguma hayo sidaa owgeed asay ma qaadaysa yidhaahde culammada qayb badan oo ka midana waxay leeyihiin markii muddo la sugo oo la waayo afar sano shan sano meelahaas baa waxaa lagu xukumayaa ninkaasu inuu dhintay raq iyo roox iyo iraad midna haddaan laga haynin waa lagu xukumayaa ninka qaadiga iyo maxkamadaha dadka joogaya hawshaas ayadaa loo geynayaa goormaa u dambaysay way xaqiijinayaan ilaa afar sano markii la joogo oo meelaha ku ijtihaadaan baa la odhanaya hadda afar bilood iyo toban habeen tirso afar bilood iyo toban habeen markay tirsata kabacdi baa la guursanaya hadday cod calaf isku yeeshaan markii la meheriyo arooskeeda la dhigo ninkeediiyo socda hadduu yimaada ka war war xaggee jirtay xabsi baan ku jiro maalan ku yidhi a magafa i qabsaday buuyi intaasna xabsi baan ku jiray haddaa soo baxa maxaa xal ah gabadhiina waa aroos nin bay u cilaamantaho meel u deganta ninkii horena ma furina hadduu iskeenay ninkii horea khiyaar la gelinaya gabadhii waa walaalkaabaa guursaday ma lagaaga soo kaxeeyaa mise waad u daynaysaa hadduu yidhahdo ha la ii soo kaxeey reer la-aan baaba afar sanea meel ku jiray shan sane eh waa loo soo kaxaynaya hadduu yidhaahdo waan u ogolaadayna mushkilo male ayadana wax mushkilaa male wayna dhacday wakhtigii cumar bay dhacda hawshaas ayada ah ayib taasina marka qaabkaas weeye xadiidku wuxuu sheegay arbacata ashhurin wa cashara riwaayaadka qaar nusakda waxaa ku soo arooray arbacatu oo la godo wax mushkilaa ma leh arbacadana waa xikaaya weeye lafdigii qur-aanka ku qornaayo arbacata ashhurin wacashra lafdigii baa lagu xikaayooday wallahu aclam wsala allah calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin